باب قضاء التطوع تطوع يصنها قضاء تيسا أي مرقى سحاوي يا مباب يهي باب قضاء التطوع انت lasoo qadeeyo sunnaha sunnaha in lasoo qadeeyo ayuu u baab yahay misla waa la isku khilaafay ee waxa markaa laga wariyay cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabbaas inay yidhaaheen ina markaas waxaa weeyaan ay maalin iska afureen kadibna markaas waxa weeyaan waxba soo qadayeen madhabu axmed axmed bni xambal iyo sufyaan athawri iyo shaafici iyo isxaaq bnu ibrahim idqaahaweyhi waxay yidhaheen markaas waxaa weeyaan waxama soo qadaynaya yidhaaheen alimaam imaamu malik iyo abu xaniifa iyo keyrkoodna waxay yidhaheen wuu soo qadaynaya bay وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بديسي حاسا أصبحتا ويوابديسين صائمتين يغصوما متطوعتين ومرخاص حويان صني سنيا فأهدي اللهما ولوسو هذه طعام راشن ولوسو هذه فأفطرتا ويكو أفرين عليه دشيسا فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وحيتري فقال الحفصة با وحيتري وبدلت سني بالكلام هذا الكيغ لدقدقتين وكانت وحي بنت أبيها أبهد مرقص حويا قبديسي بي حيده عربت ساسي استعمال جرينو وكانت بنت أبيها قف مرقي وحويا شيء الصحابة وحي ولن جرين والله هو yaa rasuul allahi rasuulkeena anu asbaxtu waama badiisa an aniyo wa caaishatu caaisha saa'imatayn annagoo sooman mutadawicatayn oo sunaysanayna fa hudiya ilaynaa waana loo soo hadeeyey dacaamu ruqaashin fa aftarnaa calayhi waanu afirnay faqaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi iqdiyaa qadaya makaanahu meeshiisa yowman aakhara meel kale halkaasuu imaamu maali qaatay raximahu llahu tacaala oo iyaabu xaniifiya waxay yidhaaheen waa la soo qadayn bay yidhaaheen waayo yalzamu bishuruuc bay yidhaaheen mar haddii aad gudagasho way markaas waxaa ومرة حويان وكو لازميا بيداهن لكن سيده خوغ بدن waxba la soo qaday maayo والنفل الجوز قدعه ما لم يقع حجا وعمرة فقدعهم تنع وايه ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا والنفل الجوز قدعه ما لم يقع إلا بحج واعتمار أبدا قال يحيى وحيري سمعت مالك مالك بامغلي مالك يقول له samictu maalika maalik baan maqlay maaligoo yaquul leh mana kale qofka cuna ow shariba caba saahiyan isagoo halmaansan ow naasiyan ama ilowsan fii siyaamin soon tadawicin oo sunnaa falaysa caleyh dushiisa maa qadaan wax qadaa walam yutim walyutimmaha dhammaystiro yowmahu maalinkiisa alladii maalinkaasoo kala cunay fiihi dhexdiisa aw shariba oo cabay wa huwa mutadawicun isagoo sunnaysanaya walaa yafdiruhu mana afurayo walaysa calaa man qof dushii maaha asaabahu asiibay amrun amar macnaa wuxuu ka wadaa iska fiiri soonka waajibkaa hadduu qofku wax cuno ama wax caba isagoo ilowshan ka waran ya dee w soonkiisu waa usax soo maaha dayib soonka sunahana waa saasoo kale hadduu wax cuno wax caba isagoo ilowshan iyadana wax qadaa dushiisa maaha dhib mala buu leeyahay walaysa calaa man qof dushii ma asaabahu amrun amar asiibay yaqdacu siyaamahu soomkiisa goynaya wahuwa mutadawicun isagoo sumaysay qadaa-un qadaa dushiisa ah idaa kaana markuu yahay inamaa aftara kii u afuray min cudrin curdaar gayra mutacamidin aan u kasin lilfitri afurka walaa araa calayhi ma arkayo qadaaa salaati naafilatin sunne salaad sunnaha qadaheeda laakiin anigu ma arkayo idaa huwa qadacaha markuu gooyo min xadain xadau u gooyo laa yastadiicuna awoodi karin xabsahu inuu celiyo wa mimaa kii kamida ah yaxtaaju u baahan fiihi dhexdiisa ila alwuduu'i weyse u baahan yahay qaala maalik wuxuu yidhi walaa yenbagii ma haboono an yadkhula rajul ninku inuu galiyo fii shayin shay oo min alacmaali asaalixati acmaasha saalixaadkaa ka mid a ah, asalaata salaati sida salaadoo kale iyo wasiyaami soomkoo kale iyo walxaji xajko iyo wamaa ashbaha haadaa intaa wixii shabaha oo min alacmaali saalixati acmaasha saalixaadkaa kamida mid a ah, allatii taasoo yatadawucu ku sunaysanaya biha allatii taasoo yatadawucu ay ku sunaysaan bihayada annaasu dadku fayaqdacuhu markaa uu gooyo fayaqdacuhu uu gooyo xataa yutimahu ilaa u dhammaystiro calaa sunnatii sunnadiisaas macnaa ma haboono inuu markaa gooyo ee waxa u waxa la haboon inuu dhameystiro macna waa sida idaa kabbara markuu takbiirsado waaye soo idaa kabbara kuma xito xataa yutimahu inuu dhammaystiro calaa sunnatihi sunnadiisa idaa kabara markuu takbiirsado lam yansarif kama baxayo xataa yusalliya ragcatee laba ragcadood tukado mar haddaad salaad gasho laba ragcadood baad tukanaysaa waidaa saama markuu soomana lam yufdir ma afurayo xataa yutima sawma yowmihi maalinkiisaa soomkiisa ilaa u dhammaystiro waidaa halla markuu xidho lam yarjic ma soo noqonayo xataa yutima ilaa u dhammaystiro xajahu xajkiisa ilaa u dhammaystiro allahuma staaan aleyhi tuqlaan وإذا دخل مرخو قاله في الطواف طوافك لم يقطعه مقينيه حتى يتم الله رميسه صبوعه تدبديسا وتطبع طواف تطبع جرو كسورة معناه ولا ينبغي ما هبونه أن يترك إنه كتغه شيئا شيئا إنه كتغه ومن هذا كاكمذا إذا دخل مرخو قد قاله فيه دحديثا حتى يقضيه إلا وقضينيه إلا من أمر أمر مويانه يعرض أسوى درهية عليه دشيسا ilaa min amrin amar mooyaane amarkoo u soo darhiyayo lahu isaga oo mimaa kii kamid a yacridu usoo darhi soo darhiya linnaasi dadka oo meel al asqaami cudurrada kamid a allatii cudurradaasoo yucdaruuna lagu cuurdaaraya bihaayada iyo wal umuuri umuurta allatii umuurtaasoo yucdaruuna lagu cuurdaarayo بها إيضا وذلك أرنقاس وحكو دعي أن الله تبارك وتعالى إلهي وحلي إن الله تبارك وتعالى إلهي يقول وحلي في كتابه كتاب كيسا وكلوا عنا واشربوا عبا حتى يتبين إلا إذين عدانيسو لكم إذنك الخيط الأبيض دمت علي من الخيط الأسود دمت مذو ومن الفجر الصباح كمين من توابيامية ثم أتم الصيامة صومك ضميسرة إلى الليل هبينك لغا aayaddaas markay soo degtay intayna min alfajri ma soo degin laakiin inta kale markay soo degtay ayaa cadii ibnu xaatim dhaa-i saxaabiga la odhan jiray qisadii abu daawud iyo keyrka ay warinayeen ayaa waxa dhacday waxay sameeyey labada duntan wuxuu mooday duntii caadiga ahayba laba xadhig buu soo qaato midna cad yahay midna madow yahay barkimada hoosteedu dhigtay uu iska seexday kolba uu yar eega ah markuu arkay inay isku eegyihiin kadib waxaa weeye ilaa ay markaa isku eekaadeen oo ay uu kala saari kari waayey baa waxa dhacday ilaa ay cadaadi ka soo baxaysay wuu sugayay uun wuu sugayay ilaa cadaadi ay ka soo baxaysay markaasuu nabiga u sheegay sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam wuu la kaftamayay moogtahay wallaahi ina wisaada taga la cariidun bahashaadan barkintaada ballaaradaa buu yidhi macnaa ma waaberigii oo dhan bay qarisay buu yidhi ilan waxay ka hadlaysaa aada waa waaberigii moogtahay barkintaadu ballaarana u nebi sal slam ku yidhi marka min alfajri baa markii dambe soo degtay fa calayhi qofkaa dushiisa waxaa ah itmaamu siyaami soomka in dhammaystiro kamaa qaala allahu ilaahay siduu yidhi wa qaala allahu tacala ilaah wuxuu yidhi wa atimu alxaja walcumrata lilah xajkiiyo cumrada ilaahay diltuu dhammaystira falow ana rajula nini أهل هدو حدا بالحج حج تطوعا أو صنعا والحالة قد قضى الفريضة واجب كي وقتي جملة حالية ويويدو أهل ذا لقى حالينا lam yakun lahu uma sugnaanin an yatruka inuu ka tago alxaja xajka bacda an dakhala fiihi intuu galay kadib wayarjic xalaalan uu soo noqdo isagoo xalaala min adariiqi waddada uu ka soo noqdo wa kullu axadin qof kasta oo dakhala gudagalay fii naafilihi sunnihiisa fii naafilatin u dhigaya saxiix sasawiya wa kullu axadin qof kasta oo dakhala gudagalay fii naafilatin sunne فعليه دشيس وحاء إتمامها إنه رميسره إذا دخل مرخو قاله فيها تحديدا كما يتم الفريضة واجب سوء رميسره وهذا كاسنا أحسن ما شيء كوغونا سويان شيء سمعت أن مغلي هل كان مرخا إنه يردو يستاغني وحا لا يسكو هيا حرطة واجب كقرن يساقه لا خلافة wuxuu kula yalzamu bishuruuc mar hadaad guda gasho waa kugu waajib inaad dhammaystirto soo maaha haddaad goysana waad soo qadaynaysaa halkaa inoo dhig laakiin sunnaha hal yalzamu bishuruuci am laa ma gudagalku ku laazimayaa mise kuma laazimayo cinda imaami maalik wa abi xaniifata yalzamu bishuruuc wa calayhi alqadaa inuu soo qadayana waajib horta sidaasay leeyihiin waxayna eeg xajka iyo cumrada maxaa la rabaa in mar haddii aada gudagasho ama sunno ha noqdo ama waajib ha noqdo inaad dhammaystirto soo maaha وأتم الحج والعمرة لله xajka iyo cumrada naska uu ku sugnaaday in la dhammaystiro ama sunno ha noqde ama waajib ha noqdee baanu uga qiyaas qaadan bay yidhaaheen waxyaalihii kaleo dhan ama soom ha noqde ama salaad ha noqdee a'imada kale miya oo waxa waxa weeye a'imada kale sida imaamu axmed sufyaan athawri imaamu shaafici iyo isxaaq ibnu ibraahim alqaahawey raggaasina waxay ku tegeen maya sidaa maaha eh laa yalzamu bishuruuc wuu goyn karaa isagoo ku jira sunnihii markaa isagoo ku jira wuu goyn karaa mana laazimayo mana qadana hadduu dee isagu iska soo qadeeyo waa si fiican laakiin qaduhu kuma laazimayo وانا كابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب يسا قواعد كواكورين جري والنفل جوز قدعهم ما لم يقع حجا وعمرة فقدعهم تناع شيء مركو وحاوية صنها قوينتي سبناه إلا حج عمره إنه يهيمو يعني وحج عمره إلا قوينتي سقوا ممنوع haddaba intaasuu tilmaamayaa sheekhu intaasuu ka hadlayey aynu ka soconno waayahay baabu man afdara qofka afuruu baab yahay fii ramadaana bisha ramadaan min cilati min ajli cilatin cillo darteedna u afuraa ha waxadathanii yaxyaa can maalikin annahu balaqa waxa soo gaaray anna anas binu maalik kabira inuu weynaaday kabira inuu weynaaday xataa laa yaqdiru ilaa una awoodin cala asiyaami soomka una awoodin fa wuxuu ahaa yaftadii kii fidyo bixiya qaala maalig wuxuu yidhi walaa ara daalika arrinkaanu ma arkayo maa waajiba mid waajibay macnaa fidyadaas inay waajibta anuu ma arka buu yidhi wa axabu ilaya xaggayga waxaa lagu kalkacayl maya an yafcalu inuu sameeyo idaa kaana qawiyan calayhi markuu fidyadaa awoodi karayo inaa uu fidyada iska bixiyo waan jecelahay buu yidhi laakiin waajib aniga agtayda maaha buu yidhi waayo wuxuu leeyahay daaqadiisi way ka baxday fataqullaha masdactum soo lama odhan he fataqullaha masdactum ma awoodi karaya buu leeyahay laakiin waxaynu sheegi doonaa haddii ilaahay idhaah qowlkii cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu ardaa waayo <clears throat> marka wuxuu faman fadaa qofka fidyo bixiya fa inamaa yudcimu wuquudini makaana kula yawmin qofka sameeshiisa e, makaana kula yawmin maalinka sameeshiisa wuquudinayaa mudda mud oo bimudd nabiy nabiga mudkiisiiyo sala allahu alay wasalam وحدثني عن مالك أنه بلغه وحسوقر أن عبد الله بن عمر رسول الله ويديه عن المرأة قبضة ويو الحاملة أورك له إذا خافت مركه أبقضه على ولدها المهيدة واشتد وكأدكاده عليها دشيدة الصيام الصومكي بل كورهم قال وحور تفطر ويأفر وتدعم قوض وحبي قوذن مكان كل يوم مال كسميشي سو مسكين ومسكين بي قوذن مدن هل مد بين السينيسا ومن حطة قوذن أه أما هذا أما ديه وحاول تمر أه ama dee raashinka markaa laga cuno bimuddi nebiy oo nabiga mudkiisa sala allahu alayh wasalam qaala maalik wuxuu yidhi raximah llahu tacaala wa ahlulcilmi ahlucilmigu yarawna calayhaa yarawna way arkayaanoo waxay raayeenayaan calayha dusheeda alqadaa qada kamaa qaala allahu suu ilaahay ba yidhi caza wajal faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar faman kaana minkum mariida war qofka idinkaydin kamid ee xanuunsanaya aw calaa safarin safar ku sugan fa ciddatun fa calayhi ciddatun tiraa dushiisa oo min ayaamin ukhra maalmo kale ah dayib wuxuu leeyahay gabadha xaamilada aayaddu ma sheegine iyo murdicada toona ma sheegine waa sidee qiyaasan cala almusaafiri walmariid buu leeyahay qofka musaafirkaa iyo qofka markaas waxaa weeyaan mariidkaan uga qiyaas qaadanayna saasay leeyihin wayadowna daalika كان وقا قياس قادني ساسي ليه ويرون ذلك أرنكاس مرخى صحويا وحيو أرخيان مرضا حنون من الأمراض حنون كمذا أوركا يا مرض من الأمراض بليه وايهين مع الخوف عبسية للقب على ولدها المهدة أو بقيس المهدة أو بقيس مركا وعن وعن وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق ويان عائشة دواء عن أبيه أنه كان وحوها يقول كي كيراها من كان عليه قضاء رمضان رمضان قضيه قفك لغليه وفلم يقضيه عن قضين وهو قوي مسقو أوذا على صيام صوم كيسة حتى جاء رمضان وآخر رمضان قال لا يمن فإنه يطعمه وقوذنا مكان كل يوم مسكينا مدة مسألة كلمة مسألة masaladaa intaynaa gaarin waxaan rabaa inaan tilmaamo laba eh, mas'alo mas'alada koowaad qofka markaas waxaa weeyaan weynaada ee da-da weyn leh eh, cabdillaahi bn cumar eh, anas bin malik waxa weeye markuu weynaaday waa kan fidyada bixinaya haddaba islaanta da-da weyn leh iyo odayga da-da weyn leh ee marka soomka awoodi karin maxaa ku waajibaya waxa ku waajibaya sida raajixa khilaafkaa ku jiray waxa ku waajibaya inay marka bixiyaan maalin kasta miskiin inay quudiyaan hal mudna ay siiyaan qowlkaas waa qowlka cali bn abi aalib radi allahu canhu ardah cabdillahi bn cabaas abu hurayrata abi eh, abi eh, saciid eh, bn jubayr anas bn malik daws ibn kaysan alyamani abu xaniifa sufyaan athawri awsaaci aimadaas siday qabaan weeyaan imaamu malik laakiin muxuu qabaa waana sida raajixa sidaasi imaamu maalik laakiin wuxuu qabaa isagu laa shay-a caleyh wax lagu leeyahay ma jirtuu qabaa hadduu iska bixiyo waa sax buu qabaa laakiin wax lagu leeyahay ma jirtuu qabaa alla wax lagu leeyahay ma jirtuu qabaa amaa shaafici raximahu llahu tacaala lahu qowlaan laba qowl buu ku leeyahay markaas qowl waxa weeyaan waxala wax lagu leeyahay ma jirto qowlna waa lagu leeyahay buu leeyahay labadaa qowl buu marka imaamu shaafici ku leyahy raxima tacaala sida raajixana waan saa sheegno maxay bixinayaan halmud maalin kasta miskiin bay halmud mud siinayaan maaha waana sida cabdullah ibn cabbaas sida saxiix albukhaari oo ku sugan aayadda qur-aanka markuu fasirayay imaam bukhaarina fi kitaabi tafsir u kan wa cala aladiina fidyatu dacaam miskiin markuu fasirayay wuxuu yidhi mansuukho aayaddu maahe waa rukso la siiyey qofka kabiirka odayga da-da weynle saanta da-da ee keli soomka buu yidhi masalada kale taasi waa sidaas sida khilaafkaasina uu ku jira sida raajixina waa markaas waxaa weeyaan walow hadda aayadda calaa madhab iljumhuur waa mansuukha oo aayadda ka dambaysay faman shahida minkum shahra falyasumuhu ayaa markaas xoogoo noocan maa nasakhaysa laakiin isagu wuxuu leeyahay xukunka itcaamku wuxuu baaqi ku yahay in markaas waxaan weeyaan oo in qofka da-da weyn liya islaanta da- weyna xukunkaasi baaqi ku yahay ayay leeyihiin culimo badani sidaasay qabaan gabadha murdicaday gabadha xaamilada balwarkooga keen iyaga khilaaf badan baa ku jira taqriiban shan madhab wax gaara baa ku jira oo qolada maalikiyada iyo shaaficiyada waxay qabaan qadaa ku waajibaya waana jamaahiirtu siday qabaan laakiin waxay yidhaaheen nafteeda hadday u baqdana waa qado keliya ilmeeda hadday u baqdana waa qado iyo fidyo wada socda yidhaaheen xaggan udhig marka iyaga xanafiyada miya waxay yidhaaheen way ka dugan yihiin oo waxay yidhaaheen waxaa lagu leeyahay qadaa lagu leeyahay abu xaniife iyo sufyaan thawri iyo ninka loo yaqaan allahuma staan abu thawr iyo abu cubayd iyo waxay dhaheen qadon baa lagu leeyahay qolada saddexaad waa madhab saxaaba oo idcaam xaamilada iyo murdicada ama ilmahooga ha u baqaan ama naftooda ha u baqaane raashin inay bixiyaan baa lagu leeyahay maalin kasta mud miskiinu bay halmud siinayaan sidaasay qabaan waayo cabdillahi bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu cumar saxaabadana wax ku khilaafsan lama hayo kolley madhabka waana madhabka isxaaq bnu ibraahim irqaahaweyhi calaamatu alalbaanna ومذهبك الرجحي رحمه الله تعالى قلبا كلا أفراد وحي قبان كلا قاضوا قبط حاملة عليها القضاء وقبط مرضعة عليها القضاء والفدية إطعام قضاء الولية ولا كلا قالبي لها مالكين قيبك كمينة لكن القول إمام مالك السجن حنبلنا قيمة رأسك madhabka shaawi madhabkan daahiriyad oo daahiriyad waxa wax lagu leeyahay ma jirto ilaahay baa bakri ribi hadiiska fi sahih muslim ba waxa ku sugan markaas waxa weeyaa in allah wada'a al musafir shadr salah wa 'ala al hamilati wal murdi'a wa al murdi'ati wal hamili eh, as-sawma gabadha ilaahay musafirka salaada barkeed buu ka dhaafo qasrinaya soo maaha gabadha xaamilada iyo gabadha murdicadana soomka laga dajiyay heewaaba laga dajiyay la yiri maxaad u saaraysiin buu ibn xasmi idinku idinkaa saarayo buu yidhi ilaahay baa ka dejiyey daaya buu yidhi markaas cala alqowl alraajix sida xooga badan waxaa weeyaan gabadha murdicada iyo xaamiladu waxay samaynayaan fidye unbay bixinayaan madabkaasaana u fudud madabkaa ha loo fudwado gabdhaha muslimaadka aan soconna waxadathanii can malik can cabdiraxmaan masaladan hadda waynagu soo wada kale waxaa weeyaan qofka qadar ramadaan lagu lahaa qadahaana kadib waxaa weeya una qadayn ilaa ramadaantii kale ay soo gashay shaaficiyadana maxay qabaan fidye iyo qada wada socdaa lagu leeyahay soo maaha war raajix qado keliyan baa lagu leeyahay toobadkeen أنه كانوا يقول وحدثني عن مالك عن الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كانوا يقول كذا من كان عليه قضاء قف دوشي قضاء رمضان رمضان قضيه يهي وفلم يقضيه أن قضين وهو قوي مستقى على صيام صوم كيسا حتى جاء رمضان رمضان رمضان آخر رمضان ذكر الله يسوق شيء فإنه يطعم وقودنا إياه وايه فإنه يطعم وقودنا وقودنا يا قف كاسي اي مكان كل يوم مالك سميشيسا مسكين مسكين مدن هلمدو من حبة قبضنا وعليه مع ذلك كادوشيسا وحاء القضاء يوم مالك محو شيغي قفك قضية محل وليهي فيديو وانا سيدا مدو كينا شافعية وقبه لكن لغير حوق بديها المودة من جهة الدليل مرتلا فيديو حاجة أوريك وايه اللهم استعان عليه تغلام وحدثني عن مالك أنه بلغه مالك وحسوق قاري ومن بلاغاته بلاغاته سلسلة حوق بدوا الصحيح عن سعيد بن الجبير وحكسوق قاري مثل ذلك سيدا صوك عليه سيده سيدا قال عبد الرحمن القاسم سمعها سيدي صوك عليه باب جامع قضاء الصيام الصوم كقضيه سبابك كل من يويا اللهم استعان عليه تغلام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد alansaari soo maaha yaxyaa binu saciid alansaariy can abi salamata ibni cabdiraxmaan bin cawf annahu samica caaishatu maqlay zawja nabi nabiga xaaskiisi ay sala allahu alay wasalam taquul iyadoo leh e, zawja nabi ma zawja nabi ya zawja nabi ah, saas annahu samica caaishatu maqlay zawja nabi nabiga xaaskiisa sal slam caaishata soo mafcuul ma aha mafcuulkaasuu sifa u sii yahay ودي وحاول صفادنا موصوف كده راعنا سوما مرخ زوجة عائشة تابع صفاتها زوج النبي النبي حاسس صلى الله عليه وسلم تقول يضا أوله اه إن كان انت أسوا انت لو يقان إن يا وكا مخففة من الثقيلة إنه حالي يشأني كان وحوها ليكون كي هذا علي الضشيدة الصيام الصوم من رمضان من رمضان رمضان كمذا فما أستطيع ما أنا أود أن أصومه إن أصومه حتى يأتي شعبان شعبان تلا يتماده ديب هدادو دكتا ديب منه ديب هدادو أو ديب دكتو ديب منه وخاصة هدو حوي عداري هديه لجران ديب منه لكن وحلا الديدة يا رمضان تي كرون إنه كو قشو إيضا ولي هذا قضيه سومي لكن شعبان تكلا دل سكتو صونتو ديب منه مركاتاس وكالي إن قصي في عن تحي إن الهوري مركاس حوي يمسكا اللهم استعان اسكا إيمي soonto markaa iskaga qadaha iskaga rido dee amarkuna sida raajixa waa fawri soo maha taraakhi maaha waayo haddii waa taraakhi taraakum ilwaajibaad wax ka dhalanoo waajibaadkii baa soo fulfulaya soomada walamru lilfawri fabaadi lizaman ilaa idaa dalla daliilu fasmacan xadiidka bukhari muslim baa soo saaray waay baabu siyaam aladii kii soomkiisa soosama sooxaan ka tegey baabu siyaam aladii kii soomkiisa yashuku fiihi هاي باب الصيام اليوم مالك إلا صومه الذي مالك أصلا يشك لقى شكسية فيه مالك الحديثة أيام الشك إلا صومه الكوار عنده اللهم صل عليه تقلام وحدثني عن يحيى, يحيى عن مالك أنه سمع أهل, أهل العلم ومغلي ينهون يغو النهية أن يصام إن صومه اليوم مالك الذي مالك أصلا idaa nawaa bihis oo macnaa dee maalinka shacbaan ugu dambaysa waa maalin yaqiin inay noqotona waa laga yaabaa inay soom tahay oo bisha shacbaan ay sagaal labaatan ku dhamaatayna waa suuragal inay shacbaan tahayna waa suuragal soddonkeedii tahay soo maha waa yahay idaa nawaa markuu niyooda bihi isaga siyaama ramadaana ramadaan soomkeeda wayaruuna waxay u arkayaan ana calaa man saamahu qofka sooma calaa kayr ru'yatin isagoon arag uma jaa-a asabtu sugitaankii iyo warkii uu yimaado annahu min ramadaan maalinkan ramadaan inuu kamid ahaa ana calayhi dushiisa waxaa qadaahu maalinka inuu soo qadeeyo walaa yarawna uma arkayaan bisiyaami soomkiisa tatawucan sunno inuu soomo inuu sunno uu noqdo ba-san wax dhibaato uma arkayaan wuxuu leeyahay qofkii hadduu maalinkii ugu dambeysay shacbaan waa yowmashaki weeyaan kadib waxaa weeyaan waa laysku haystaa bishii lama arag dee maalin soddonka rabadaan waxaa lagu samayn karaa laba shay oo keliya in bisha la arko iyo in shacbaan soddonku dhamaado soo maaha taariikh iyo warqadii waxa lagu soo kiro waxa waa makhluuq baa qoray makhluuqna yukhdi wa yusiib soo maaha waa sidaas weeyaan waaya allahuma mustacaan caleyhi tuklan marka bishii waa maalinka shacbaan ugu dambeysay bishiina lama arag shaki baa ku jira marka halka ayada hadduu maalinkaas soomo isla marka isagu ramadaan uu niyeysto warkiina dib looga caddeeyo calaa yaqiinin inay maalinkan ramadaanba ay xataa kamid tahay soomkiisa uu soo qaday buimaamaad leeyahay soo qadaynaya saasuu leeyahay waayo isagu kolka hore warku maanta u yimidi laakiin xalay markuu soomayay muxuu ku soomay buu leeyahay wixii lagu soomi jiray kumuna soomine ila nabigu wuxuu yiri soomu liru'yati wafdiru liru'yati xadiis bukhari muslim ah wakan shakh allahu mustacaan waaya masaladan kolley khilaaf baa ku yeel jiraa oo xanafiyada oo kale waxay qabaan soomahaan ramadaan ahaan buu uga gudaya haddii ramadaan inay tahay la xaqiijiya marka dambe laakiin soomkaas sunnu u guntay buu leeyahay sunnu u guntay buu leeyahay shaaficiyadin badan oo qabaan qaala maalig wuxuu yidhi wa hada alamru amarkani cindanaa agtayada وهذا كاس الأمر أمر كسيد يهوي عندنا كثيرا والذي كي أدركت أن قصها ليلي على دشيس أهل العلمي أهل العلمي ببلدنا وطن كيغن باب جامع السيامي صوم كباب في جمعني بابيه حدثني يحيى وروايات كلا تكسن أما فضائلها كتعلقان أما حكمها كتعلقان وروايات مرخو باب جامع كذا مرخو كليه هي أحاديث متفرقة باب كليه خاص قائم بيقول اسكو كان ربع واستلاح ولقي استعماله ويا شيخه وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر ما اسم لا يقنى عن النضر ما اسم لا يقنى سالم بن أمية ويا ويه مولى عمر بن عبيد الله عمر بن عبيد الله بحريه وايه عن أبي صلوات بن عبد الرحمن عوف عن عائشة زوج النبي النبي حاسكي صلى الله عليه وسلم عائشة عن عائشة محلو دي واي نعنت واحد فجر محلو دي عائشة طبعا عائشة محلو ليه وما انصرفا maxaa u diidaya inuu sarfo maxaa u diidaya alcalamiyatu wataniif wa taniiun bitamis wa taniiun bilmacna taniif bita saxiix aan socono marka can caaishata zawja nabiy sal slam annahaa qaalad waxay tidhi zawji nabi nabiga xaasiisa sal allahu alay sl annaha qaalad waxay tidhi kaana rasullahi rasulka ilahi waxaa sal allahu alay slam yasuumu kii sooma xataa naquula ilaan idhaahno laa yafdiru mama afurayaba ويفطر وأسي أفر جدي حتى نقول إلا نرانه لا يصوم ما صوم يبا حين في حقاقاس يا انت تصروا بابين يا كان تفتح وما رأيت رسول الله من أرى صلى الله عليه وسلم استكمل يسوق رميسر صيام شهر بالصوم كين قط ولي إلا رمضان وياني وما رأيت ما نرى في شهر بال أكثروا كبرنا صيام حق صوم منه بشا حق إذا في شعبان بشا شعبان في بخاري مسلم ما صار وايه الله المستعان وحدثني عن مالك عن ابي الزناد مقعيه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج مقعي سنة هرمز عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري الصيام والصوم كمياه الجنة وقاشان فإذا كان مركو يا أحدكم متكين صائما من صوما فلا يرفث ينحمان سمين رفثك هذا الحي لكو هدوية وحلي رفثك هذه بدنا حجة لغو شيء سيدا غالبك الجماع ما الله يسمعنا لكن حمان والله يسمعنا صومك لكن وح هذا الحين أنبا الله يسمعنا ولا يجهل جهل يون صمين فإن امرؤ يقف قاتله هدو لا دغالمو شاتمه او عايو فليقل هيدا اني صائم وانا صومنها اني صائم وانا صومنها تالو معنى علمدي الههم اما انه اني صائم انت يسوي سوق قرعيو يسوي لو روا صومنتي maxaad kala aad maaska amus wa imma in markaas waxa weeyaan aad isagaba u sheegto soo iskula yaabo wardawaan soomanahay ilaahay ka xishood ku jiraaydo bas la yaabo deesaguna waa sidaas وايه الله مستعان ألا لا يجهلن ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين nin shaacira wuxuu yidhi alaa laa yajhalan axadun calayna qofna anaga jahliyo nagu samayno cidna yay nagu jahli samayno xumaan ay nagu samaynin oo dee fana jahal aanu samayno fawqa jahli jaahilina cidda nagu jahli samaysay intay nagu jahli sameeyeen labanlaabkeed anaguna aynu jahli kusii samayno sax maaha waay <laughs> cafiska waa laynoo sheegay aan soconno آه وعن حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن هريره رضي الله تعالى عنه قال وحول والذي نفسي بيده اللي وحقدت قعنتي نفتيد قعنتيسا ay ku jirtay la khalufu fami saimi qofka sooman afkiisa ya adyab ka wanaagsan inda Allah ilaahay agtiisa marqiix almiski adalka konton dollar baa la siiyaa inagu dee soddon real maan isticmaalnaa soo ma kawdumar <laughs> adou ka micno saas igu yidhi maanta sheekh wajina soo ma ah. indhama saaran waan jeclaan indhaha saar inamaa yadaro inamaa yadaru uu ka tegayaa shahwatahu shahwadiisa oo dacaamu iyo raashinkiisa wa sharaabahu iyo sharaabkiisa min ajli aniga dartay fasiyaamu soomku lii anuu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaa ka abaalmarnaya bu ilahi subxana wa tacaala kullu xasanatin xasana kastana bicashari amhaaliha toban lamlabaadkii weeyaan siduu ilaahay yidhi toban jeer baa loo lamalaabaya man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waayahan soconna ilaa sabcati ilaa sabca mi-ati dicfin toddoba boqol lama laab laga gaadho ila siyaama soomka mooyaane oo fa huwa lii anuuna ii sugnaaday wa ana ajzii bihanaa ka abaalmarinaya oo kaalay cibaada jumlada waa jumla ta'kiidiya ila waan soo marnay waxa weeyaan eh, fa siyaamu lii wa ana ajzii bihi soma inaa soo marin haddana muxuu yidhi fa huwa lii wa ana ajzii bihi waa jumla ta'kiidiya weeyaan marka waa jumlo lagu adkaynayo cibaadaadka kale ilaahay muna lahayn subxaana watacaala acmaashoo dhan maxaa soomka keliya lagu khaas yeelayaa culimadu isku khilaafaan toban qowl wax gaadhaa ku jira laakiin inagu ka ugu dhowaan kasoo qaadanaynaa qowlka ugu dhow waxaa weeyaan soomka waxaan ka suurto gelin istusnimo wax la sidiisaba istusnimo wasaaka haddaad wax soo cunto ood afkaaan iska soomscelinan kuogaan baa lakayaa marka waxa weeyaan soomka waa wax adiga ilaahay subxaana watacaala ka dhexeeya midda kale waxaa weeyaan badanaa sida qaalibka haddee istusnimo dadku waxaweyn looma sameeyo cibaadaad kale in qofku isusnimo iyo waxyaalo kale iyo dana kale u sameeya suuragala ah. oo kolkol gabadho iskaga dhexeelata xijaabka wadaad ba halkaa soo socda oo aduu waxaa laga yaabaa kolkol markaas waxaa weeyaan aad xagga jamaca u yar cararto salaada iyo waxa weeyaan sheekhiiba halkaa soo socda waa suuragal laakiin soomka isaga maya way kaa go-an tahay ninaan weligiiba salaad tukan baa soom iska gelaya xadiidka bukhaari muslimna way soo saareen allahuma mustacaan aleyh tuklan وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال وحوري إذا دخل رمضان غرط رمضان مرخو قاله فتحت أبواب الجنة جنة الباب ذي ولا فري ولا فرا وغلقت أبواب النار نارت الباب ذي ولا حرا وسفدت الشياطين شياطين تنوحوا ولا سلسلة وفي رواية وصلصت الشياطين حديثك مسلم باصوص صاري هذا هو موقوف حديث سمع في هذا الطريق موقوف معه وهو موقوف إذا لكن بخاري ومسلم بقى صار الحديث في سوق متصل موقوف أهين بي سو صارين هذا وحكد الجوغا مرخى أبي هريرة سو معها لكن وحويا بخاري ومسلم بقى صو صاري سوق حديث متصل وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم ومغلي لا يكرهون يقول نعي السواك عضيقة للصائم قفك صومان ونعي في رمضان بشهر رمضان في ساعة ساعة ومن ساعات النهار مالك ساعة دي صورا كمذا لا في أوله أول كيس ولا في آخره آخر كيس من نوع ولم أسمع معنا من قلب الشيخ يري أحدا قف من أهل العلم كميدة أو يقرأ ذلك هذا كان نعيه ولا ينهى عنه يسوى قف ديني ينهى من قلبه ولقي شافعية ذنا وحيدة ما تقانا حقوان بعد الزوال سقوى كراهية بيدا سومها طائمة النوي با كجواب شرح صحيح مسلم كما تقول شرحي وحوري وحاول يا مايا مذهب كان أنا waa laga xoog badan yahay madhabku yiri imaam shaafici wuxuu yiri yiri ida sahal hadith fa huwa madhhabi وهذا الحديث قد صح مذهبkiisu waa kan buu yiri markaa إذا خلوف كان لخلوف فم صائم أطيب عند الله من رضيح المسك صومنا صومنا خلوف كاسا وحينا وإلكها اللونك كويا لبيدان من اللونك يسقوين بيدان وأجل والقوق قرب إليه ما يوالك حق بديه تفصيل صحدي وحويا ما أها اللونك إيه خلوفكو قفكو مركو قاجود علوشي سمحك صبحا أمي كل باك صبح صمها بخورك يا أميga calooshiisa ka soo baxay waxa laga hadlayaa imaamuna saas uga jawaab raximah Allah ta'ala qala yahya wuxuri wa sami'tu malik ma yaqulu sawra fi siyam sittati ayyam lix maalmood la soomo bacda al-fitr bala doo fiirsaho ayaan marka ciida afro kadib oo mid ramadaan mid ramadaan laga afro innahu lam yara ahadan lam yara lama arag ahadan qof min ahli ilmi kamida waayahay iyo walfiqha alfiqhiga kamida ah yasuumuha soomaya walam yabluqnii ma soo gaadhin dalika kaasi can axadin qofna igama soo gaadhin oo min salafi salaf ka mid ah wain ahalla ahlulcilmi wain ahalla waina ahla alcilmi marigaya ah, wain ahalla waxwirigaya waina ahla alcilmi ahlulcilmigu yakrahuna dalika arrinkaa way nacayaan wayakhaafuna bidcatahu bidcadiisaba ka baqayaanba wa an yulxiqa in markaas la haleeshiyo biramadaan ramadaan maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn وأن يلحق إلي هليشيان برمضان رمضان ما ليس منه وحن كميد هين أهل الجهالة ضدك أهل الجهل وصاحب كان أهل الشيان إيو الجفاء قلف ضدك وصاحبك رباديها ولو رأوا هذي أركان في ذلك أرنك رخصة عند أهل العلم هذي أرنك أهل العلم قال تضع رخصة كأركان مرقى رمضان أنه كميد هين الموضة يا بأهل الجهل وكلية warqawhum warqawm arkaan yacmaluun iyagoo ku camalfalaya ahlucilmigu daalika arrinkaas culimmadiioo sidaa samaynaysao lixdaa maalmood ee shuwaal soomaya hadday arkaan waxay u malaynayaanba wax rabadaan ka mid a warkaasi marka ma jiro buu leeyahay balwanu ka daba tegi doonaa ayib allahuma staanu caleyhi tuklaan halkaa marka waxaa weeyaan imaamu malik raximah llahu tacaala akhda walahu ajrun waaxid wa ida istahada alxaakim fa asaaba falahu ajran waida akhdaa فله أجر واحد هدو إمامك مركو يسهاد حقي أصيبنا لما أجر بليه هدو قفنا هل أجر بليه أجر الجهاد بليه إذن هل كان مركا سحويا لحدي مالمود ee shuwaal laga soomayay ayuu markaas xawayaan imaamku markaas xawayaan hadda radinaya nabiguna sallallahu alayhi wasallam xadiiski bukhariga man saama ramadana thumma atba'ahu sittan min shuwal fakannama saama ad-dahr kullahu sanadkii oo dhan soomay buu la mid yahay marka wuu radiyey imaam maalik soo ma aragtid qaar culamo qaar ku raacsasna wayba jiraan marka waa laga xoog badan yahay halkaa inoo dhaka waayahay allahuma mustacaan aleyh waa masale laga xoog badan yahay halkaa waxaad fahmaysaa qofka ahlu cilmiga way ka qarsoomi kartaa masalada masale yar oo adiga kuu muuqata adoon cilmi badanba lahayn yaa nin caalimi inay ka qarsoonto laga yaabo ceebna maaha taas qaala wa qaala yaxyaa wuxuu yidhi samictu maalikan maa maqlay imaam maalik baa wax garan waayey ma aha macnaheedu nin baa u yimid oo wuxuu weydiiyey afartan masalo markaasuu soddon iyo laba ayuu ka jawaabay laa adri ma garan ayuu soddon iyo laba kaga jawaabay ya sideeddii kale u gartay markaasaa riwaayadka waxay sheegeen soddon iyo toddoba ma garanayo yidhi saddexdii kalena waan garan ayuu u gartay ninkii baa wuxuu ihi meel fog baanu kaaga nimid oo caalin baanu ku moodaynay waa sidee <laughs> markaasaa waxa dhacday wuxuu ku yidhi intaad noqoto ood waddankaaga tagta intaad dhex martoo dhex wareegto waxaad tidhahaa imaamu maalig waxba ma yaqaano waa jaahil dhexmar buu yidhi ani waxba igu yeeli maysidi wuxuu yidhi marka yaqulu isagoo le maalik lam asmaca axadan qof aana maqal oo min ahli cilmi ka mid a oo iyo walfiqi alfiqiga iyo waman qof yuqtada bihi lagu daydo oo yunhaa diidaya can siyaami yowma aljumucati maalinka jumcada soomkeeda wa siyaamu xasanu soomkiisuna wanaagsan yahay laakiin maalin ka horeeya waa in la raaciyo ama maalin ka dambeeya waqad ra-aytu bacda ahlicilmi waan arkaya soomi isagoo soomaya wa uraahu waxaan u malaynayaa kaana inuu ahlucilmiga barkood yataxaraahu kii ku dadaalaa soma dhamaane ya كتاب الاعتكاف كحي صومه يا والله أعلم وصلى الله وسلم عليه وسلم هل كان وجه عشر إن شاء الله تعالى waxaynu haysanaa waqti 8 daqiiqo 8 daqiiqo insha Allah ta'ala Sheekh Yusuf insha Allah kelimo markaas waxa weeyaan ayaynu ku soo dhaweynaa insha Allah inta hadii ilaahayna kulli waqti waan ka cunay hadii ilaahayna markaa waana macalla saf insha Allah ee aad baa markaas كون هو شيخ عفوا بسم الله عفوا شيخ ان شاء الله انت عبد الله